رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii ayaa markaa noo jirta weli waxaa noogu soo dembaysaa dhibkii nebiga lagu haayay sala allahu calayhi wasalam dacwada darteed qoreysh waxaa dhibkooda ka mid ahaa inay magac ku magacaabi jireen mudaman rasuulka sala allahu calayh wasalam badel muxamed kaasay markaa cayn jireen wa kaana alakhnas bin shuruud wuxuu ahaa athaqafiy ee reer haqaafi ahaa aydan sidoo kale yanaalu mid gaarsiiya dhib min rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dhib ayuu ninkaa xaggiisa kala kulmi jiray wa amaa abuu jahl faka'annahu waaba sidii asagoo kaana ahaa qad taxamala mid xambaaray cab asaddi jeedinta culayskeeda dadka laga jeediya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waqad kaana wuxuu ahaa yu'yi mid dhiba annabiya sala allahu calayhi wasalam biqowlihi hadalkiisuu ku dhibi jiray wayanhaahu waxa uu ka reebi jiray can isalaati salaada wayafkharu wuu ku faani jiray wayakhtaar wuxuu isku qaadqaadi jiray bimaa facala wixii uu marka bimaa facala wixii markaa uu sameeyeyna waa ku faanjeertami jiray dhibkaasuu ku faantamaya uu rasuulku gaarsiinayo xataa shaddada ilaa uu ku adkaaday xataa shaddada <clears throat> ilaa uu ku adkeeyey calaa rasuulillaahi rasuulka dushiisa sala allahu calayh wasalam dhibkuu ku adkeeyey oo watawacadahu uu u goodiyey fii yowmin maalin maalin ayuu u goodiyey fii yowmin maalin ra'aahu uu arkay yusallii asagoo tukanaya maalin buu ku adkeeyey markaasuu u goodiyey rasuulkuu tukanaya markuu arkay rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay ayaa hororay fantaharahu rasuulu rasuuluullaahi rasuulka wuu hororay marka markii dhibka uu ku gaarsiiyey rasuulkaa canaantay abi jahal wa akhadahu rasuulku wuxuu qabtay bikhanaaqihi halkaa buu ka qabtay kuleetiga kuleetigiisuu qabtay wahazahu wuu ruxruxay nebiga sala allahu calayh wasalam shujaac buu ahaa geesi buu ahaa mar allaala markuu maalin kasta u hanjabaayo uuna ka aamusan yahay maalintii dambe uu iska celiyey intaa kadib ayuu hororay rasuulka oo ya'khadahu bikhanaqihi kulaytiguu ka qabtay wahazahu wuu gelgelay wa qaala wuxuu yidhi wlaa laka fa faawlaa uma awlaa laka fa faawlaa wlaa halaag baa kuu sugnaaday laka adiga awlaa halaag baa laka kuu sugnaaday abiijahalow fa awlaa kaasoo kuu habboon oo owla kuu ah umma intaa kadib awlaa laka halaag baa kuu sugan adiga fa wlaa owla kuu ah oo kuu habboon faqaala abuu jahal wuxuu yidhi atawaacidunii ma ii goodinaysaa ma ii hanjabaysaa yaa muxammed muxamedow wallaahi baan ku dhaartee laa tastatiicu ma kari kartid anta adiga walaa rabbuka rabbigaaba shay an wax inaad i gaarsiisaan adi iyo rabbiga haddaad isku tagtaan xataa waxbaigama qaadi kartaan wa innii anigu waxaan ahay laa cazu man qof midka ugu cizi iyo xoog badan mashaa socda bayna jabalayha labada jabal inta u dhaxaysa maka nin ku dhex socda ninka ugu cizi badan ee ugu xoog badan baan ahay adii rabbigaa haddaad isku tagtaanna ma awoodi kartaan inaad i halaagtaan wa qaala abii jahal wuxuu ku yidhi lirufqatihi dadkii rufqadiisii saaxiibadiisa ahaa yowman maalin yucafiru nafigiiyaa buu yidhi ma carreeyaa muxamed wajhahu wejigiisa bayna aydiikum dhexdiina maalin walbuu intuu yimaado ku foorfoorarsanaa miya od aamuusan tihiin waa figaynaa buu yidhi macnaha waa carraynayaa oo wejigiisa yaan carro ku fardhin doonaa oo ma sameeyaa sidaa yucafiru ma wejhigiisa bayna aydiikum qaaluu nacam haabay dhaheen ka celin maayaan way isleeyihiin fa qaala wuxuu yidhi wallaata walcuzzaan ku dhaartay la'in ra'aytuhu haddaan arka muxamed oo sujuudsan laataanna waan kaga istaagayaa buu yidhi calaa raqabatihi qoortaan uga joogsanaa buu yidhi mar walba waa imaana dhexdeenu wejiga dhulka ku dhigaa miya wallaahi qoortaan uga joogsana laatii cuzaan ku dhaartay waa la wacafiranna waa figaynayaa oo waa ciidaynayaa wejigiisa wejiga ayaa markaa ka figaynayaa buu yidhi oon ciid uga shubayaa fa ataa rasuul allaahi rasuulkii alluu u yimid wahuwa yusallii asagoo tukanaya zacama wuxuu sheegtay ama fa ataa rasuula allaahi waa yimid kacbadooyin sidii caadiisu ahayd wahuwa asagoo yusallii dukanaya zacama wuxuu sheegtay abiijahalna liyaqaca inuu uga istaagayo raqabatahu qoortiisa famaa faja'ahum maba soo kadininba dadkii dadkii maba soo kadininba ilaa wahuwa yanqusu asagoo soo noqonaya calaa caqibayhi cirdihiisa maahan ninkii dheeranaayay ee socday ayaaba la arkayoo gabaalgabaal u soo guranaya asagoo ciribtiisa u soo laabanayo gadaalgadaal markaa u soo socda yaa dadkii soo keliyey wayattaqii ku gabbanaya biyadayhi labadiisa gacmood sidii wax maxluuqo lagu soo tuuraayo isaga dhigaya labada gacmood fa qaaluu waxay dhaheen maa lak maxaa ku helay maxaa xaalkaagu yahay yaa abalxakam abalxakam bay dhihi jireen aabbihii xikmadaa la dhihi jiray abaa jahl rasuulkaa u bixi aabbihii jahliga waana yahay qof ilaahay garan waayey nebi moxamed wuxuu miin waaya xakam intuu ka yahay ma jirto abalxakamow maxaa ku helay qaala wuxuu yidhi inna baynii baynkay iyo wa baynahu moxamed beynkiisa khandaqan gud baaba noo dhexeeyeyba godaana dhex yaalay oo min naarin naar ah iyo wahawlan shiddo wax shiddo badan ah ayaa dhexdeena yaalay waajnixatan iyo garbo baalal faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low danaa minii hadduu ii soo dhowaan lahaa la akhtatafathu waxaad dafdafi lahayd almalaa'ikatu malaa'igta cudwan cudwan xibin xibin bay u goosan lahayd meeshaas uu ku istaagay uu ku noqduu gacbaha ku gabbaday hadduu tallaabo ka soo qaadi lahaa gobol gobol baa loo qaadan lahaa xibinxibin bayna u goyn lahayd malaa'igta waxaaza waxaa koobay midla haadihi ashaqaawati idibdarradaas wax la mid ah shaqaawada iyo nasiib darsiga iyo gaalnimada iyo madax adaygaa wax lamida waxay koobtay oo ay qabsatay haleeshay cuqbata bin abi muciid ninka lagu magacaabo cuqbata bin abi muciid faqad kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yusallii mid tukada yowman maalin cinda albeyti beydka agtiisuu ku tukanayay wa abujahal iyo wa asxaabun lahu abijahal iyo koox asxaab u ah abujahalna juluusun bay ahaayeen kuwii fafadhiya id wakhti qaala uu yidhi bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale ayukum kiineeda yajiicu la imaanaya bisalaa jusuurin ratigii mandheertiisa oo bani fulaan reer bani fulaan kawaankii hilbaha ku qashaan ama mooradooda inta taga hashii mar dhow dhashay mandheerteeda mandheer iyo salligana waa ilmaha markay dhashaan xuubka ku daboolan mandheer baa la yidhaahdaa yaa inta soo qaada fayadachu saara calaa dahri muxamed muxamed dhabarkiisa idaa sajada markuu sujuudo markuu sujuudo muxamed yaa dhabarka ka saaraya fainbacafa waxaa u soo baxoo u degdegay ashqa alqowmi qoomka kii ugu ayaan darnaa ee ugu nasiib xumaa waa cuqbata bin abi muucin fa jaa'a bihi wuu la yimid waintadara wuu sugay ilaa uu ka sujuudayo falammaa markii sajada uu sujuuday rasuulkana wadacahu bayna katifayhi labada garbood inta u dhaxaysa yuuman dheertii geela ka saaray mandheertii geela ayuu labada garbood iyo labada katif dhexdooda uu markaa ka saaray fa jacaluu waxay guda galeen yadxakuuna inay qosqoslahayaan oo wayuxiilu uu u leexdo ee yamiilu waayee bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale waxaa dhici karta inuu ula jeedo say u qoslayeen bay qosolka markuu ka bato qofna dhinacbuu dhaca soo maaha dhinac aysaa iskuu jileeciyaa qofaa hoos u foorarsada qofaa gabaalgabaal u dhaca qosolku cajaa'ib buu leeyahay markay wada qosleen bay isku dhacdhaceen macnaha wayuxiilu uu u leexdo ay yamiilu bacduhum calaa bacdin qosol dartii uu kankansaa ugu seexdo wahuwa saajidun rasuulkuna uu sujuudsan yahay waxaal huwa saajidun laa yarfacu uusan kor u soo qaadayn ra'sahu madaxiisa xataa jaa'athu ilaa ay u timid faadimata oo gabadhiisii ahayd wadaraxatu waxay ka tuurtay mandheertii can dahrihi dhabarkiisa wahiyo tabkii ayadoo oynaysa hawooyin buu yidhi gabadhaydiiyey ilaah baa aabbaha u gargaari doona ilaahay yaa ii gargaari doonay laa tabkii yaa bunayati gabadhaydii yaraysta ahay ayadoo yar intay timid bay ka turtay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa taraxatuu can dahrihi dhabarkiisay ka turtay farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u soo qaaday uma qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow calayka biquraysh qoraysh iga qabo ilaahow qoraysh iga celi ilaahow qurayshaan kugu ogahay fashaqa daalika way dhibtay calayhim korkooda id wakhti daca uu habaaray calayhim korkooda wakaana kaana yarawna waxay aaminsanaayeen oo ay arkaayeen ana addacwata baryo iyo habaar fii dalika albalad baladkaa lagu habaartamo mustajaabatun inay mustajaabo tahay mid la ajiibayo inay tahay uma intaa kadib markuu caam ahaan ijri ilahu qoraysh iga qabo samaahum wuxuu u magacaabay rajulan rajulan nin nin allaahumma calayka bifulaan wafulaan wafulaan wafulaan halhal buu rasuulku u tiriyey waqad qutiluu waa la laayey waa la dilay kulluhum dhammaantood yowma badrin maalintii badar intuu rasuulku maalinta habaaray halka fagtay ma jirin wa kaana waxay ahaayeen cudamaau lmustahzi'iina kuwa jeesjeesaya kuwa ugu waaweyn birasuuli illaahi rasuulka ku jeesjeesi jiray sala allahu calayh wasalam khamsatan shan bay ahaayeen tirso alwaliid bilmugiira almakhzuumi wاlswad ibni cabdiyaaquuf alzaahi waawi zamcat alaswad bin cabdiilmuطalib alasaadiyi wاlxaarif bin qays alkhusaaciy wاlcaas bin waa'il alsahamiy shan soo ma aha shantaasay ahaayeen kuwa ugu waaweyn ee rasuulka ku jeesjeesi jiray sala allahu calayhi wasalam waqad ahbara allahu ilaahayna wuu u sheegay rasuulahu sala allahu calayhi wasalam annahu sayakfii inuu ka kaafin doono sharahum shartooda in shartooda uu ka kaafin doono oo faqaala wuxuu yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iina annagaa kaa kaafinay kuwa jeesjeesaya macnaha waa kaa kaafin doonnaa waana kaa celinaynaa uma intaa kadib anzala waxaa ku soo degay calaa kulli minhum dhammaantood mid kastoo ka midaya shantoodee maa shay fiihi gudihiisa cibratun wa cillatun cibro ah mar allaala marka la sheega shantooda say ku dhinteen waa cibro dhegaysta marka fa ama alweliid weliid sida maxaa ku dhacay fa kaana wuxuu ahaa qad asaabahu mid asiibay qabla siniin sanooyin dhowr ah ka hor ayaa khadxun dhaawac baa gaaray oo min sahmin leeb ah ninkaa weliitaa hadda ka hor ayaa dhaawac gaaray oo leeb ku dhacay walam yakun shay-an waxba ma noqonin waa ka bogsooday fa ashaara jibriilu jibriil baa ishaaray fartuu ku fiiqay ilaa athari dalika alqadsh dhaawaca asaga ah yuu ishaaray jibriil faintafada wuu bararay marka intifaad baa ku dhacayoo xanuunkii baa ku soo noqday falam yazil kama uusan zuulin weliid yu'limihi inuu xanuunjinahayo oo wayu'diihi uu dhibahayo xataa maata ilaa uu dhintay bacda siniin sanooyin kadib waa haa soo dhahaye naftaa ka baxday waa weliid ka labaadna wa ana alaswad bin cabdiyaquud ninka aswad bin cabdilyaquud la yidhaahdaa kuu soo haray fa ashaara jibriilu ilaa ra'sihi jibriil baa madaxiisa ishaaray asagana fa kharaja fiihi meeshuu jibriil ishaaray waxaa ka soo baxay quruuxu nabaro boogag baa ka soo baxay fa maata wuu u dhintay minhaa boogtii buu u dhintay wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa asaabahu waxaa asiibay samuum samuum sun baa asiibtay sun baa ku tagtay waqiila qiila waxaa layidhaahdaa ashaara jibriilu jibriil baa ashaaray ilaa badnihi calooshiisa faistasqaa markaasay waxay noqotay mid istasqa ah macnaha mid shubmaysay noqotay soconaysaa badnahu calooshiisa oo wantafakha wuu bararay calooshii o dhan baa soo fiirtay oo barartay xataa maata ilaa uu dhintay kii kale soo qabo وأma الأswad بن cabdiالmuطalib falama tadaayaqa rasuulu اllahi markuu ku ciriiriyey rasuulkii alla uu la ciriirtoomay min adaahu dhibkiisa dacaa calay rasuulkaa habaaray wa qaala wuxuu yidhi rasuulka allaahumma ilaahayow acmi basara indhoolka dhig buu dhahay allow aragga ka qaat indhatur wa afkaluhu waladahu canagiisana dil oo canagu uu leeyahayna allow ka dil faramaahu jibriil baa wuxuu ku soo tuuray bishawkin qodax fii wejhi wejigiisa xataa dahaba basaru ilaa indhihii ay tageen indhool buu noqday waramaa wuxuu ku tuuray waladahu waladkiisii samco ahaa xataa maata ilaa uu dhintay asagana yaa soo haray kii kale wa ama alxaaris binqays baa soo haray fa akhadahu almaa'u biyihii baa qabtay asagana alasfaru ee jaalaha ahaa fii badnihi calooshiisa xameytida biyo cagaar cagaar oo kale yay soo daysaa soo maaha biyahaasaa qabtay xataa kharaja ilaa uu ka baxay uu ka soo baxay qur'uhu qurunkiisii waa saxaradiisii min fiihi afkiisa afkuu ka saxaroon jiray oo mar allaala markii biyihii asfarkaahi caloosha ku jiray ay qabteen faakhadahu almaa'u alasaru fii badnihi caloosho dhan bay ku saaqeen meel uu ka saxaroobo uu hoos u sii mariyo saxarada ayuu markaa waayey xataa intii kharaja ay ka soo baxday qur'uhu ee saxaradiisii min fiihi afkiisa allahu akbar ilaa afka uu ka saxarooday famaata minhu waa dhintay yaa soo haray kii kale wa ama alcaas bin waa'il fajalasa wuxuu ku fariistay calaa shibriqatin shibriquu ku fadhiistay geed qodaxyo leh gocandhada dahasha lagu magacaabo intuu cagaar yahayna geelaa cunaa la yidhaahdaa marka kaleu qalalana waa qodax sun badan fadakhalad waxay gashay shawkatun qodax oo laha shibriqada u sugnaatay min akhmasi qadamihi waxay ka gashay raasmadaartada meesha lugta marka dhulka la dhigo meel waxaa jirta god oo kale ohoon ciidda gaarin wa jaraa summuhaa sunteediibaa ku faaftay oo gaartay ilaa ra'sihi ilaa madaxa xataa maata ilaa uu dhintay shantoodiiba saasuu ilaah yeelay subxaanah wa tacaala haadihi midani suuratun waa suurad waa muuqaal musakharatun lasoo gaabiyoo lasoo yareeyey limaa kaana wixii uu ahaa yucaaniihi mid ku dhibtooda rasuulullah sal alla calah wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii oo min qurayshin qoraysh xaggooda ka soo gaaray bacda iclaami addacwati dacwada markii la iclaamiyey oo kor loo qaaday iyo waljahri bihaa markii lala jahray waqad ittakhada wuxuu yeeshay rasuulu ullaahi sal alla alay slam wuxuu sameeyey khatwatayni laba tallaabo izaa'a hada almowqifi mowqifka ku aadankiisa almuta'asimi ee musiibada badan mowqifka musiibaysan ee dhib ka badan laba arrin oo laba tallaabo yuu nebigu ka qaaday say muslimiintana horumar u gaaraan diintana ay u bartaan saxaabada gaaladana looga ilaaliyo maxay taha labadaa tallaabo kow daaru larqam waa daartii arqam daaru larqam aluulaa waa khadwada koowaad annahu rasuulku jacala wuxuu ka yeelay daar alarqam ibna abilarqam ninka lagu magacaabo gurigiisa almakhsuumiy ee reer makhsuumi ahaa markas dacwo buu ka dhigtay xarun dacwo xarunta dacwada iyo walcibaadati cibaadada iyo wa maqara tarbiyati tarbiyada saldhigeedii yuu gurigaa saxaabigaa ka dhigtay liannahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd fii asli safaa buurta safa salkeeday ku tiiday baciidatan ka fog can acyuni tuqaad nimankaa kibirka badan ee gaalada indhahooda waa tad ii xeelad inaad si qarsoodi wax u barato in si cadowgaagana aynan ku arkin diintaadana aad ugu camal fasho xaaladda noocaasoo kale waa ta koowaad tallaabada koowaad bay ahayd fakaana wuxuu ahaa nebiga yajtamacu mid ku kulma fiiha kula kulmo daartaa gudaheeda maca saxaabatihi siran si qarsoodi ah fayatluu akhrinaya calayhim korkooda aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa wayusakiihim wuu tahirahayey wayucallimuhum alkitaaba kitaabkii ayuu barahayey iyo walxikmata xikmada wa bihaada atadbiir maamulkaa ayuu waqaa ku ilaaliyey rasuulka asxaabu asxaabtiisa kafiiran wax badan buu kaga ilaaliyey oo meel axdaafi dhacdooyin ah allatii taasoo kaana uu ahaa yakhshaa mid uga cabsada wuquucaha inuu ku dhaco low hadduu kula kulmi lahaa bihim ayaga jahran si muuqata wa calaaniyatan iyo si bannaanka taala saxaabadu saasuu inuu samayn jiray amaa huwa asagaa soo haray sal allahu calayh wasalam fakaana wuxuu ahaa yacbud allah mid ilaahay caabuda wayadcuu ilayhi ugu waca xaggiisa ee diintana ugu waca ilaahay xaggiisa dadka jahran si jahri ah bayna dahraanay almushrikiin mushrikiinta dhexdooda si cad buu ugu wici jiray walaa yasrifuhu maysan ka leexin jirin can daalika arrintaa inuu dacwada iyo cibaadada muujiyo dulmun dulmi kama mancin jirin walaa cudwaanun iyo xadgudub iyo gardarsi walaa sukhriyatun jeesjees walaa istiizaa'in iyo ciyaar ciyaar intaba haddii lagu jeesjeeso haddii la caayo haddii la dulmiyo ma joojin jirin wa kaana daalika arrintaana min xikmati illaahi ilaahay xikmadiisay ahayd xataa tabluqa ilaa ay gaartay dacwatuhu dacwadiisa ilaa man yu'min waman laa yu'min ku rumaysan iyo ku aan rumaysnayn labadaba labadaba inay gaarto ayuu ugu talagalay oo falaa takuuna aysan u ahaanin linnaasi dadka cala allaahi alla dushii xujatun xujo bacda albalaaqi gaarsiin kadib haddaan saa la yelin waxay dhihi lahaayeen nebiga nooma imaanin walicallaa yaquula iyo inuu yidhaahdo inuusan dhihin qaa'ilun ku hadlaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir waxdiga iyo wax bashaareeyaba nooma imaanin taa waa khadwadii koowaad ta labaad ee rasuulku uu qaaday si muslimiintay u badbaadaanna waxay ahayd alhijratu alxabashati xabasho hijradeedii alkhadwat athaaniya tallaabadii labaad annahu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa ashaara mid farta ugu fiiqee u ishaaray cala almuslimiina muslimiinta an yuhaajiruu inay u hijroodaan ila dhulka xabasho bacda an ta'akada markuu hubsaduu adkaystay kadib uu hubsaday ana alnajaashiya boqorka najaashi melikun caadilun boqor caadila inuu yahay laa yudlamu cindahu axadun agtiisaan cidna lagu dulminin wa fii rajab bishii rajab sannadii shanaad oo min annubuwati nebinimo haddii laga soo tiriyo haajara waxaa hijrooday awalu dufcatin kooxdii u horaysay oo min almuslimiina muslimiinta markaa ka mid ah wakaanuu waxay ahaayeen itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin ayay markaa ahaayeen wa arbaca niswa iyo afar haween ah ama gabdho ah ama naaga ah wa arbaca niswa ra'iisuhum waxaa madax u ahaa cuhmaan ibnu cafaan alumawiy ninkii cuhmaan ibnu cafaan ee reer umawi ahaa radia allaahu canhu wa macahu waxaa la socotay zawjahu naagtiisa ruqaya binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ruqayadii nebiga dhalay buu qabay wahumaa labadooda waa ismaan iyo naagtiisa awalu beytin waa reer kuwii ugu horeeyey haajara hijrooday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa bacda ibraahiim wa luut calayhim assalaam nebi ibraahim iyo nebi luut kadib ahlu beytkii ugu horreeyey ee hijroobay ii ahaayeen cusmaan iyo naagtiisa kharaja way baxeen haaulaa'i asaxaabata saxaabada siran si qarsoodi ah ayay ku baxeen fii dalaami alleyli mugdiga habeenkiisiibay ku baxeen qaasidiina ayagoo u sii qasdayoo u sii socdoo aadaya miinaa'a shucaybata miinaa waa dekad dekedda shucaybo lagu magacaabo oo januuba judda judda koonfurteeda ku taala judda iyo jidda jidda waa magaalo u dhow maka sidaa darteed maynaa iyo kedked ku taalo oo ay maraakiibta iyo doomaha ku soo xirtaan ganacsiga ah meeshaasay markaa aadeen oo koonfurta judda ku taala jiddana waa la dhihi karaa baa la yidhi juddana waa fiican tahay wa kaana min qadari illaahi ilaahay qadarkiisa waxaa dhacdayba annahum ayagu wajaduu inay heleen safiinatayni laba doomood tijaariyatayni oo ganacsi ah farakibuuhumaa way koreen oo way raaceen xataa wasaluu ilaa ay gaareen ila alxabashata dhowlkii xabasha amaa qurayshun qoraysh baa kuu soo hartay falammaa calimuu markay ogaadeen bikhuruujihim bixitaankoodii haajuu way kaceen waqadibuu way caroodeen wa asracuu way degdegeen oo waxay ku degdegeen fii aafaarihim raadkooda say uga daba tagaan xataa yulqaw calayhim ilaa ay ku soo ridaan alqabadu qabasho gacantooda macnaha ilaa ay soo gacangeliyaan baa laga wadaa xataa yulqow ilaa ay ku soo ridaan calayhim korkooda alqabadu qabasho ay gacanta ku soo dhigaan wayaraduuhum ay ku soo celiyaan ilaa makata maka markay ku soo celiyaan maxay samaynayaan liyuwaasiluu say u xiriiriyaan altankiila bajintii cabsigelinta ama ciqaabka iyo waaltacdiibi cadaabidda ay muslimiinta ku hayaan wayusrifuuhum oo ay ka leexiyaan markaa xanuunka iyo cadaabka markuu ka bato ay markaa ka jeestaanay ka leexiyaan can diini illaahi ilaahay diinkiisa subxaana wa tacaala laakiin ilmuslimiina laakiinse muslimiinta faatuuhum way fakadeen way baxsadeen ila albaxri baddi xaggeeda farajacuu qorashna way soo laabteen khaa'ibiina ayagoo hoogay hungoobay dulloobay bacdamaa wasaluu markii ay soo gaareen wasaluu markii ay gaareen kadib ila asaaxili xeebtii markay xeebtii saaxilkii ay tageen maxaaba yaallada laba doon oo diyaar ahoo dhaqaaqi rabtaa yay muslimiintii la kulmeen way koreen durbada isla markii way way dhaqaajiyeen kuwaanoo damacsan inay soo qabtaan oo ay gacanta ku soo dhigaan oo ay soo celiyaan oo ay maka keenaan say u ciqaabaan ay u cadaabaan say diintooda dib ugu laabtaan way tageen ayagana sidaa darteed buu leeyahay kitaabka laakini almuslimiin muslimiinta faatuuhum way baxsadeen oo way fakadeen ila albaxri baddii xaggeeda farajacuu qoraysh kufaartoodiina way soo laabteen khaa'ibiina ayagoo hoogay bacda maa wakhti kadib wasaluu ay gaareen ila saaxili xeebtii laba tallaabo oo aad iyo aad u muhiim ah yuu rasuulku qaaday labadiina way ku badbaadeen muslimiinta waxaanu geli doonaa dhacdo kale oo cajiib cajiib cajiib badan leh gaalo intii qur'aanka dhegaysatay nabigu akhrinaya wada sujuuday waa arrin cajiib badan waa waynu habeen damba haddii ilaahay idmo wabillaahi tawfiiq wallaahu aclam